bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وsl اllهma وsلم عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وصaxbih أجمعين ama bعd yqul الmؤلف raximah اllah taعalى wاlkhlq mayituuna بآjaalihim cinda nafadi أrزاqihim وانqiطاaci آahaarihim waalkhalqu makhluuqii la abuuray mayituuna kuwa dhimanaya waay biaajaalihim ajashooda sababteed kuwa ku dhimanaya waay cinda nafaadi cinda nafaadi arsaaqihim arsaaqdoodu markay dhammaato agteeda wainqitaaci aathaarihim iyo raadkooda go-itaankiisa agteeda markuu raadku go-o soo halkaa maynaan joogo ah. bimacnaa wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo ruux walba wakti buu leeyahay uu adduunka joogayo waktigiisu markuu dhammaadana waa dhimanaya marka uu dhimanayana waa mar risiqiisii soo dhammaaday oon waxba u laabnayn raadkiisiina uu go-ay macnaa raadkiisa go-ay wax weeyaan wax dambeo uu sii samaynayo ayna jirin wey macnaa markaasuu dhimanaya waxaa kala gedisan waxaan kala duwanayn sababta uu ku dhimanayo ama ha iska dhinto ama si kadaa ha ku dhinto ama xanuun ha ku dhinto ama ha la dilo ruuxna ajashiisa ka hormari maayo wakhtigiisuu ku dhimanaya masaladaasuu toonayaa inuu taqriiriyo inuu wakhtigaa dhimanayo oo sababtaa ku dhimanayana wax horay u qadarnaa weeye oo looxul maxfuudkay ku qornayd cilmiga rabbi bay ku hormartay tabaaraka wa tacaala wax yacni wax weeyaan qarsoon maha ayb masaladaasi marka waa inteeda badan waa laysla ogol yahay allaahuma waxaan u malaynayaa muctasilada baa waxay ka doodsan yihiin haddii ruuxa la dilo oo uusan eh, bas isaga dhimanin laakiin la dilo waxay leeyihiin ajashiisiibuu ka hormaray yani wuu laqmaday bay leeyihin ajashiisii buu ka hormaray ruuxuu iska dhintay ajasiisu ku dhintay laakiin ruuxa hadii la dilo ajashiisa kuma dhimanina bimacnaa wuu sii muxuu ahaaye wakhti baa usii laabnaa bay leeyihi marka nimankaas ayuu radinayaayo ama ha dhinto ama ha la dilo wax ajaloo u laabnaa ma jiro sababta uu ku dhimanayo ha kala gadisnaato laakiin wakhtigiisii baa soo dhammaaday qur-aanka kariimka ah ayaa meelo ka mida ah ilahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala faida jaءa ajaluhum falaa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ajashoodu hadday timaado wakhti yarna ka soo hormari maayaan wakhti yarna kadib dhici maayaan xadiista nebiga sal lla alay wasalam waxaa ku tusaya xadiis fara badan sida xadiidka cabdillahi bni cabaas fii saxiixi muslim umu xabiiba nabiga xaaskiisa sal alla alay wasalam ayaa waxay iyadoo nabiga agtiisa joogtay ducaysatay waxay tidhi allahuma amticnii bisawji rasuuli illaah wa bi abi abi sufyaan wa bi biakhii mucaawiya ilaahuw iigu raaxee ee ninkayga nabi maxameda sal alla alay wasalam noloshiisa ilaahu uu iisii noolaado waay iyo aabbahay abi sufyaan iyo walaalkay mucaawiya nebiguna markaa waa maqlaya sal alla alay waslam markaasaa wuxuu ku yidhi qad sa'alti illaaha liaajaalin madruuba wa ayaamin macduuda wa arsaaqin maqsuuma lam yucajal shayun qabla xillihi wayu'ahara shay-an can xillihi walow kunti sa'alti illaaha an yuciidaki min cadaabin fi nnaar aw cadaabin fi lqabri kaana khayra afdala buu nebigu sal lla alay wasalam waxaad ilaahay weydiinayso ilaahu zawjkayga ii daa-iyo ilaahayow muxuu ahaye ninkayga muxuu ahay aabbahay ii daa-iyo ilaahu walaalkay ii daa-iyo waxaasi wuxuu nebigu sal alay wasalam ilaahay waxaad weydiisatay buu idhi aajaal qadaran waa ajal qadaran in la dibdhigi inaan la dayn wax go-an waayo iyo maalmo tirsan waa maalmo xisaabsan waayo iyo arsaaq la qaybiyey horaa waxaan dhan loo kala qoondeeyey taasaad ilaahay weydiinaysaa buuri oo wax ka midana aan la soo hormarinaynin wax yaroo ka midana aan wakhtigiisa laga dibdhigaynin laakiin haddaad ilaahay weydiisan lahayd buu nebi uri sal alay waslam inuu ilaahay kaa nabadgeliyo cadaab naarta dhexdeeda iyo cadaab qabriga dhexdiisa saasaa kaaga khayr badnaan lahayd kaagana fadli badnaan lahaa buu nebi uri sal alay wasalam wax go-aanoo ilaahayba go'aan ka gaadhay oo qorshaysanba taa waxba ha isku dhibin way macnaha marka alarzaaq maqsuuma walajaal madruuba waalayaam macduuda kulli waa wax horay loo kala gooyo wa saas manaa marka cidina ka hormari mayso haddii la dilana iyadii unbaa lagu dilay wakhtigiisii baa lagu dilay hadduu dhinto sidiisa isaga dhintana waqtigiisii unbuu ku dhintay wax dhaafaya ma jira way manaa saasuu tilmaamay xadiiskii kaleeta waa kii nabig sal lla alay waslam ina ruuxa alqudusi qad nafasa fi rawcii annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha malakul jibriil baa qabli qalbiga wuxuu igaga afuufay oo qalbiga ii geliyey inaysan nafina dhimanaynin ilaa ay risiqeeda dhammaysato wakhtigeediina dhammaysato ka hor dhiman mayso wixii ilaahay u qorayee risiq ahaa intaa wax ka laaban yahay dhiman mayso wakhtigii cimrigeedii intay daqiiqadii ka laabantahayna tahayna dhiman mayso markay labadaasi soo dhammaadaanna dee muxuu usii joogiba ilaa wax meesha u yaalla ma balehe sooma ah, wax u yaalla male waa inuu taga markaas maanaa la kaxeeyo saas wey masaladaasu marka hadlaya waalkhalqu khalqigii ama makhluuqaadkii mayituuna kuwa dhimanaya wey biaajaalihim ajashooday ku dhimanayaan waqtigii loo qadaray cinda nafaadi arsaaqihim arsaaqdooda markay dhammaato ama arsaaqdooda dhammaanshaheeda agteeday ku dhimanayaan wainqitaaci aahaarihim iyo raadadkooda gu'itaankooda agteeda markuu ruuxu raadkiisa go'o waa markuu camalkiisu dhammaada wey oo wax dambe uu sii samaynaya aysan jirin markaasay dhimanayaan way manaa ayb wa bacda albila baaliyoobidda kadibna manshuuruuna kuwo lasoo saarayo we lasoo lasoo bixinayo khalqigiibuu ka sii hadlaya wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa maxshuuruuna kuwa loosoo shirinayo way kuwa lasoo kulminayo xagga rabbi la laysugu keenayo way walada alcardi bandhigga agtiisana calayhi korkiisa muxaasabuuna kuwa lagu xisaabinayo way bixadrati lmawaasiin miisaanyaalka joogitaankooda ayaa la xisaabinaya wa nashri suxufi dawaawiin diiwaanada waraaqahooda fidinteeda lala qabo axsaahu llaahu allaa koobay wa nasuuhu iyaguna way halmaameen fii yowmin maalin ayaa muxunaha la xisaabinayaa kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu alfa sanatin kun sano ah, waxaan dhihi lahaa eh, hamsiina alfa sana ah, shan kun oo sano low kaana hadduu ahaan la waay goormay shan boqoloo kunoo sano tahay ah, waxaan dhihi lahaa konton kun konton kun oo oo sano konton kun oo sano waxay ahaanaysaa low kaana hadduu yahay hayrullaahi alla cid aan hayn hadduu ahaan lahaa alxaakimu midka kala xukumaya bayna khalqihi makhluuqiisa haddii cidda makhluuqa kala saaraysaay ay tahay cid aan alla ahayn markaasaa maalinkaasi tiradiisu wuxuu noqonayaa konton kun oo sano ayb laakinahu lagu noqoy warkee allah alle ayaa yeli uu tawallinaya alxukma kala saarid baynahum adoomada dhexdooda la kala saaro bicadlihi buu yuu ku tawalinayaa ama bicadlihi buu ku kala saarayaa bimiqdaari alqaa'ilati qayluushiga qadarkiisa oo kale fi dunyaa adduunyada dhexeeda la qayluushado yacni qiyaas markuu ilaahay addoommada kala saarayo xukumkooda wuxuu ku dhammaynayaa qadar dhan inuu ruux qayluushan karo adduunka dhexdiisa qadra alqaa'ila yacni wakhti aad u yar wa huwa isagu asracu alxaasibiina kuwa xisaabiya midka ugu deg deg badan wey kamaa bada'ahu siduu allaba u bilaabay lahum iyaga min shaqaawatin dhurdarnaan iyo nasiib xumo wa sacaadatin iyo liibaan siduu uga bilaabay oo kale yowma-idin maalinkaasa yacuuduuna u noqonaya oo fariiqun kooxi filjannati jannaday ahaatay wa fariiqun kooxina fi saciiri naarta saciiray galayaan waxyaalahan uu sheekhu ka hadlay oo ajashu markay dhacdo dee ajasha iyo geerida waxyaalo badan baa ka dambeeya waxyaalahaasi marka waa qeyb waa qaybiyaad wax isheennu qabatayna ma aha waxaan la kulannayna ma aha waxaan aragnayna ma aha waa wax laynooga warramay waa geerida kadib maxaa dhici doona innaga waxaan uun arkaynaa uun ruuxii inuu dhintay oo aan ku tukannay oon kafannay oon godgelinnay oo bas laakiin intaa wixii ka dambeeyay khabarkii arrintu ay naga qarsoontahay marka waxyaalaha dhacaya ee dhici doona ee waxyigaa marka inoo sheegay qur-aanka iyo sunnada haybiyaadka marka la rumaynayay ka mid tahay ayib ayib qabri buu ruuxuu gelayaa kama warramin qabriga iyo howlihiisa iyo ee waa masalo iyo cadaabkiisa iyo jannadiisa iyo imtixaankiisa iyo muddo markii qabriga lagu jiro waa lays soo saaraya goorma bacda albilaa markuu la baaliyoobo kadib baaliyoobida yacni markii la duugoobo oo la baaba'o oo jidhkii iyo dhacaankii iyo haraggii iyo hilibkii kulli ay kala raacaan dhulka ah, markaa kadib manshuuruuna addoommadu kuwa la soo saaraya wa waa la soo bixinaya oo markii wakhtiga la gaadho ee adduunka gabagabadiisa marka la gaadho suurkaa la afuufi doonaa waa u tegi doonaa markaasi waa la dhimanaya muddo markii haddana la maqnaado suurkaa la afuufi doonaa suurkaa dambe la afuufi doonaa marka yaa la soo baxaya qubuurta lagaga soo baxaya lagu soo noolaanaya sida xadiista nabiga ku sugana sal alay wasalam isa soo saariddu siday ku dhacayso roobbaa da'aya roob baa da'aya roobku markuu da-o mudduu da'aya biyihii roobkaas oo dhulka galay baa waxay gaadhayaan meeshii jidhku ku baaba'ay biyahaasi marka waxa way waa biyo xambaarsan xikmad rabbi iyo sir bay xambaarsan yihiin meeshii markay gaadhaan buu marka soo noolaanaya oo ruuxii dib laysugu soo celinaya yacni jidhkiisa intiisa kale waa baaba'ayaa waxaa keliyata qabriga dhex oolaysoon iyada dhulka loo ogolayn inuu cuno waxaa loo yidhaahdo loo yaqaana cajbu danabka dabanicista yacni lafta yani wax weeyaan salka ugu dambeeya ku taala bini aadamka markii la abuurayana iyadaa laga bilaabay marka dambe la soo celinayana soo celintiisa iyadaa laga bilaabi doonaa ayada marka lama ogola inuu dhulku cuno iyadoo sideeday meesha oolaysa ayadaasaa marka waxaa gaadhaya biyihii kadibna dib baa jidhkii laysugu soo celinayaa naftii baa laysugu soo celinayaa wax yar kadibna waaba soo kacayaaba ruux walba meeshuu ka galay dhulka unbuu uun ka soo boodhaya fudh waaba waa lasoo kaakaxay marka waa midda xikmadda ku jirta in qur-aanka kariimka markuu ka hadlayo masalada isa soo saarida ah waxaa inta badan tusaale looga dhigaa roobka di'itaankiisa iyo dhulka uu ka soo saarayo daaqa iyo dalaga iyo uu ka soo saarayo leanna aad bay isu shabbahaan xilligan ibnu aadan soo noolayntiisa roob da-ay baa sabab looga dhigaya dhulka soo noolayntiisana waxaa sabab u ah bimacnaa wax dhibicdaa kor ka imaanaysa soo maaha way isshabahaan marka ah, aad bay marka isugu egyihiin marka saasaa loo soo saaraya wa bacda albila manshuuruuna kuwa lasoo soo saaray way nashriga iyo soo soo saarid iyo bacdiga ahlulqibluhu waa isla ogol yihiin allaahuma dadka malaaxidada unbaa diidan mulxidiin aan ummadda ku xisaabsanayn wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa maxshuuruuna kuwa loo kulminayo waa marka qubuurta laga soo kaco waa laysu yeedhayaa kadibna bankaa laysugu tagayaa meeshay xisaabtu ka dhacayso meel ilaahay diyaariyey tabaaraka watacaala tacaala oo bannaana ah baa laysugu tegayaa oo sida xaadiista ku soo aroortay markaad fiirsana aad dhankeeda kale arkayso dhawaaqa dhanka uu sheeya ka yeedhana lama qalayo waa meel aada u kooban way meeshaasaa laysugu keenahaya muxuuaha aadamihii oo dhan ayib marka qur-aanka kariimkuna waa ka tilmaamay xashriga iyo baciga meelo badan sunnada nebiguna waa tilmaantay sal alay wasalam oo xadiiskii nabiga fi saxiix waa kii lahaa waa soo saaraya waa soo xashirinaya xufaatan curaatan gurla idinkoo kabala oo qaaqaawan oo buuryaqab ah kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu sidii aad ku timid adduunka adoo ah ayaa bannaanka lagu keenaya marka sidaas weeyaan ayadana waa laysla ogol yahay iskeenidaasi layskeenayo banka qiyaamada walada alcardi bandhigga agtiisana calayhi korkiisa muxaasabuuna kuwo lagu xisaabinayo waa bandhigga laba macno loo isticmaalaa addoommada addoon kasta rabbigii ayuu hortegi doonaayoo la xisaabtami doonaa oo wuxuu u soo bandhigi doonaa wixii uu galay oo dunuub ah bandhiggaasi marka laba qaab buu u dhacayaa iyo xisaabtu dadkii ilaahay tabaaraka watacaala yaqaanay ee toosnaa ee hagaagsanaa ayaga bandhigooda iyo xisaabtoodu waa mujaradulcardi waaye waa bandhigo sida xadiiska nebiga ku sugan sal lla alay wasalam allah tabaaraka watacaala intuu soo dhoweeyo oo meel astur aggeliyo oo indhaha kale ee khalqiga ka asturo ayaa waxaa loo soo bandhigayaa dunuubtay galeen waa la xusuusinayaa dembigaa ma gashay haa kaama gashay haa kaama gashay haa markuu qirto oo isleeyahay wallaahi waa kuu dhammaatay waa halaagsantay ayuu alla wuxuu ku leeyahay adduunkana anaa kaa asturay haddana anaa kuu dhaafay kactag baa la leeyahay waana midda qur-aanku kariimkii ka cabiray fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa xisaabta fudud waa saas waa meel asturan iyo in dunuubtii lagu soo bandhigo lagu qirsiiyo kadibna lagaa saamaxo taa waxa weye waa cardiga dadka saalixiinta iyo dadka wanaagsan wa dadka kale ee cardigu wuxuu u dhacayaa addoonkii isagoo la wada fiirsanayo amaama alkhalaa'iq baa lagu fadeexaynaya waxba loo qarin maayo waana lagu adkaynayaayo xisaabtii loo duuduubi maaye xisaab xil male baa lagu qaadaya markaa oo muxuu ahay qodob qodob yaa laisula dultaagaya waa miduu nebigu leh sal ly waslam caaisha markay tidhi yaa rasuul allah yani markuu nebigu yidhi man eh, mxuu ahaayey man xuusiba cudib ah, yani ciddii la xisaabiya waa la cadaabay markaasaa waxay tidhi rasuul allah soo ilaahay ma dhihin fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran ah, ciddii la xisaabiyo waa la oo xisaabta cadaab ka dhalanaysa qur-aankana ku taalla xisaab fudud buu sheegay markaasaa wuxuu nebigu sal lay slam cayishay kaas maaha taa cardi baa laga wadaa laakiin man nuuqisha alxisaab cudiba buu nabi sal lay slam ruuxii xisaabta lagu adkeeyo oo lala lafaguro oo lala findhicilo oo aan waxba loo duuduubin kaa waa la cadaabay shaki ma leh oo maadaa ka bixi kara kama bixi karta ilaahay inuu ku asturo mooyaane laakiin kama bixi karta maanta hadda maalan duhur baan joognaa sooma saaka intuu waagu kuu baryay keliya haddii lagula xisaabtamo miyaad ka lagu bixi karta iska dhaaf konton sano iyo lixdan sano iyo siddeed sanaad sanaad toogtaa saacadihii aan soo dhaafnay keliya taanaa ka bixi kara marka man nuuqisha alxisaab cudib shaki ma leh kaasi meel xun buu ka dhacay marka ilahay xisaabta inoo fududay bixadrati almawaasiin miisaanyaalka joogitaankooda ee ayaa lagu xisaabinaya oo marka la xisaabinayo adoomada waxaa la keenayaa mawaasiin baa la keenaya ah, qur-aanka kariimkaa sheegay in miisaan uu jiro fa ama man haqulat mawaasiinuh fa huwa fii ciishati raadiya wa ama man khafat mawaasiinuhu fa ummu haawiya waxaa kaloo qur-aanku sheegay miisaanyaalkaasi inay miisaamayaan xataa wax aynan miisaanadan adduunku qaban karin ya miisaanadan adduunka jooga ma miisaami karaan wax la yidhaahdo darada daradu waa waxyaalaha ishu ayna qabanayn oo wax jira wax ugu yar waay miisaankan adduunka kiisa ugu daqiiqsan haddii darre la saaro waxba kama qaban karto maba dareemayo sooma miisaankii ma dareemayo darrada ma dareemi karo laakiin mawaasiinta aakhara wax lagu miisaamayo darraday miisaama darradaasaa rajaxaysa o wax ka qabanaysa wax ka bedeli karta macnaha ah, waa ka alla tabaaraka wa tacala qur-aanka inoogu sheegayo Eh, mxuu ahay faman yacmal miqaala daratin eh, khayran yarah waman yacmal miqaala daratin sharan yarah miqaala dara waa daro wax miisaankeeda dhan waa la miisaami marka mawaasiintu marka axaadiista nebigana way ku sugantay sal lay slam sida axaadiista ku sugan marka ahlu sunnuhuna ay qabaan saddexba waa la miisaami addoonka lafahaantiisa waa la waraaqihii dawaawiintii ama diiwaankii camalkiisu ku qornaana waa la miisaami camalka laftiisana waa la miisaami kulluna isku natiijay keenayaan axaadiista nebiga sal lla lay baa laga qaadanayaa saddexdaaba inuu miisaanka marayo saas way macanaa marka miisaanku dhanku u bato ahlu sunnuhu way qabaan mawaasiinta laakiin firaqda daallada qaar baan miisaanka qabin oo kuwa lunsan ah macnaha ayib wa nashri suxufi dawaawiin waa la xisaabinayaa bixadrati almawaasiin ayagoo miisaanadii la keenay wa nashri suxufi dawaawiin diiwaanyaalka waraaqahoodiina la fidiyey bimacnaa wixii lagaa soo qoro adduunka intaad joogtay riboodkii lagaa soo diyaariyo malaa'igtu kaa diyaarisayna diiwaanadiisii baa lasoo fidinaya waa lagu kala bixinaya markaasaa waxaa lagu leeyahay iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiibaa kitaabkaaga akhrisaa lagu leeyay laydin dhex gelimaya adiga isaga isagaas ayaana maanta xisaabba kuugu filanba adaa isxisaabinaya adigaa unbaa isxisaabin isugu filan bimacnaa markaad akhrido oo diiwaankaaga akhrisato waxaa kuu soo baxaysa meeshaad u socoto waabaad xisaabsan tahayba jaa isagaa kugu filan bu alla yihi tabaaraka wa tacala marka suxufti baa la keenaya markaasaa dadka loo kala dhiibaya ah, oo qaarka sida qur-aanku sheegay qaarna looga dhiibayaa gacanta midigta markaasuu farxaya fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haa umuqra'uu kitaabiya warkaalaya oo bal kitaabkayga ahriya buu leeyahy farax markaasuu asbaabtu ku muntay buu sheegay qolana kitaabkooda waxaa looga dhiibayaa dhanka gacanta bidix oo weliba dhanka dambe ah gacanta inta gadaal loo jabiyaa dib looga dhiibaya waraaa dahrihi waa bishimaalihi iyo waraaa dahrihi labadu waa sax bishimaalihi gacanta bidix buu ku qaadanaya waraaa dahrihi xagga horena looga dhiibi maaye gacantood dib la mariyey baa loo dhiibayaa oo bidixda ah waa ihaano wey markaas markaasuu dee calaacal iyo muxuu ahaaye yaa laytaha kaanat alqaadiya iyo maa aqnaa canii maaliya iyo halaka canii sultaaniya xoolahayga waxba iima talin mxuu ahay milkigaygi iyo boqortooyada kuraasti waxba iima anficin alla maxaan geeridii hore ugu tegi waayo maxaa isoo celiyey canaacalbu meeshaa ka baxaya oo ma waxaasaa wax qabanaya macnaha sidaas weeyaan marka waraaqihiina waa la fidinaya waraaqaha la fidinayo waa waraaqaha ay hadda malaa'igtu diyaarinayso ina calaykum la xaafidiin kiraaman kaatibiin soo ah, kuwa idin ilaalinaya idin dul jooga oo yani wan wanaagsan oo wax alla waxaad ku hadashaan qoraya diiwaanka marka laga hadlayo waa wixii lagaa soo diyaariyay oo aadan inkiri karin haddaad waxoogaa tidhaahdo <clears throat> muxuu ahay sida dhici doonto dadka qaarkood aad wax ka mida inkirtana haddii inta afka lagaa xidho unbaa xubnahaaga laga hadlinaya kale ah, ilan addoommada madaxadeyga ibni aadamka rabbigii markuu u tago wixii la hordhigo maba gelin buu iska dhihi maba samaynin waa layga soo qoray malaa'igtaa iga soo qortay war lagaama soo qoray adaa sameeyey maya maya waa laygu been abuurtay maxaad ku qanacdaa baa la dhihi marka cid aan aniga ahayn markhaatigiisa kuma qanculey ma xataa cid kasta cid kasta kuma qancu anugu waa inaan isku markhaati kaco oo ma ilaahay baa wax caajis gelinaya khalaas afkaa la xidhayaa xubnihii baa laleeyahay markhaati fura maxaad ogeydeen markaasaa gacmihii iyo lugihii iyo hawlihii waa fakanaya markaasuu iyagii ku jeesanaya balaayo alla idinku rida maxaad iigu markhaati kacdeen bule isla dagaalama ama markay leeyihiin antaqana allahu aladii antaqa kulla shayin wahuwa khalaqakum allihii wax walba ka hadliyey baa naga hadliyey ilaahay baa naga hadliyey miyaan allah amar uu bixiyey miyay xubna diidi karaa saas wey macanaa marka xaaladdu sidaas weeye axsaahu llaahu allah koobay wixii ay addoommadu sameeyeen qoraalkaasaa lagu koobay ilaahayna tabaaraka wa tacaala kamaba qarsoonayn laakiin waa la tawhiiqiyey oo qoraalkaasaaba wixiuba lagu waxeeyey allah horay u koobay wa nasuuhu iyaguna waa halmaameen ficlan waa halmaanay innaga waxaan samaynay garan mayno inihii ugu dadambeeyey umaan xusuusannaa haddaan xusuusannaba laakiin wixii hore wixii hore wax badan kama xusuusano sooma ah, laakiin ilaahay baan waxba ka qarsoonayn tabaaraka wataala fii yowmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana xilligaa mawaasiinta iyo xisaabta iyo suxufta iyo howlahaasi dhacayaan waa maalinta qiyaamada oo qadarkeedii uu yahay qiyaasteedu konton kunoo sano ah, qur-aanka kariimkaa tilmaamay kontonkaa kun sano ayib kun sanana wuu tilmaamay ah alfa sanatin mima tacuduun iyo hamsiina alfa sana intaba qur-aanku yaani kun sano iyo konton kun oo sano sheekhu marka labada aayadood buu doonayaa inuu iswaafajiyo dabcan wuxuu doonaya wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo maalinta qiyaamadu waa waa waa muxuu ahaayey waa kun sano waa kun muxuu aha soo maa Ah, waa kun sano aayaddan dhahaysa konton kun oo sanona waxaa laga wadaa haddii eh, addoommada xisaabintooda iyo maxkamadooda ay qaadayso cid kale oon alla ahayn konton kun oo sanay ku qaadan lahayd si cadiya haddii u qaadahayaan cidaan alla ahayn laakiin alle markuu qaadayo ya qadra alqaa'ila way markaas waa muddo yaroo ruux qayluushado oo kale oo aad u yar baaba ilaahay uu kaga baxayaa xukumka addoommadao dhan oo ku dhammaynaya ah. marka aayadda wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo tafsiirkeedu waxa weeyaan miqdaaru yani fii yowmin maalin dhexdii maalinkaasoo kaana uu ahaaday xisaabtu maalinkay dhacaysa wey maalinkaasoo kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu khamsiina alfa sana konton kun oo sano waa goorma low kaana hadduu ahaan lahaa weeye hayrullaahi alla cid aan ahayn alxaakima hadduu ahaan lahaa midka kala saaraya bayna khalqigi alla khalqigi khalqiga alla dhexdooda haddii cid aan alla ahayn ay khalqiga kala saarayso garta naqayso konton kunoo sanay ahaan lahayd macnaha ma la fahmo saasuu marka ku fasiraya ayib tafsiirkaana waa tafsiir ay muxuu ahaayey ay ay ay mufasiriinta qaar ka mida mareen wey macnaha isaga keligii me waa looga horreeyey oo kutub tafsiirka qaar baa halkaa maraya oo waxay leeyihin waxaa laga wadaa hamsiina alfa sana haddii uu cidda wax kala saaraysa alla aysan hayn dee tabartiisaa iska daciifsan ah waa makhluuq daciifa waay maalinkii inta gar ee uu qaadi karaa ama dhagaysan kara ama kala saari karaa iska daciifa ah soo ma waa iska tabaryarya marka taasaa laga wadaa bay leeyihin culimada qaar ka midana tafsiirkaa tafsiiraan hayn bay maraano Eh, waxay leeyihiin labada aayadood macnahoodu wuxuu isku waafaqayaa in la yidhaahdo qiyaamadu waa konton meelood oo la istaagayo wax kontonkaa meelood meel walba waxaa la taagnaanayaa kun sano aayadda marka tidhi kun sano cabirtay hal meel bay cabirtay aayadda tidhi kontonka kun cabirtayna eh, meelihii oo dhanoo laysu wada geeyey inta la taagnaanaya cabirta waa tafsiir kaleeto muxuunaha culimmada qaarkood ay maraan sidaas ayb wuxuu yidhi laakinahu llah alle yelii wuxuu tawallinayaa alxukma kala saarida baynahum addoommada dhexdooda bicadlihi uu ku kala saaro bimiqdaari alqaa'ilati buu yani wax weeye ku kala saarayaa yani qaa'ilo ama qayluushi qiyaastii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda masaladaasi xadiid ayaa ku yimid waa qaybtaa dambe xaakim uu soo saaray bayhaqina uu ariiqiisa ku wariyey iyo keyrkoodba sheekh albanina uu saxiixada ku sugayo xadiidkaasi wuxuu leeyahay abu hurayra nebiga ka warinay sal lla lay waslam yowmu alqiyaamati ka qadri maa bayna alduhri waalcasr maalinta qiyaamadu qadarkiisu waa inta u udhaxaysa duhurka iyo casarka inta udhaxaysuu la egya marka duurkii casrka inta dhaxaysa waa in la qayluushan karo soo ma qadri lqaa'ila saasuu uga cabiray macna xadiidkaasi alimaam xaakim wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn wakadalika dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanise wuxuu leeyahay xadiidku waa mawquuf xukmu rafci buuna leeyahay laakiin xadiidku shartu saxiixayn ma ahe sidiisuu saxiix u yahay buu leeyahay shartu shaykhayn saxiix kuma aha marka wuxuu tilmaamayaa wakhtiga ilaahay addoommadiisa uu kala saarayo inuu gaaban yahay qiyaamada wakhtigeeduna inuu gaaban yahay culimmada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin dadka uu ku dheeraanayo waa dadka gaalada iyo munaafiqiinta iyo dadka xunxun wa dadka ahlul iimaanka iyo dadka saalixiintaana waa loo gaabinaya kullu dalika wax weeyaan waa tafaasiir jirta waay laakinahu allah yeli wuxuu tawallinayaa alxukma baynahum addoommada kala saaridooda bicadlihi uu ku kala saaro bimiqdaari alqaa'ilati qayluushiga qiyaastiisa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ahaa wa huwa alle asracu alxaasibiina kuwa xisaabiya midka ugu degdeg badan weeye kuwa xisaabiya kuwa ugu degdeg badan waaye oo ilaahay tabaaraka wa tacaala awoodiisa waxa dhanba ilbiriqsi buu ku kala saari karaa soo maha kalamxin bilbasar yani iyo ka yar sakan iyo ka yar buu ilahay wax dhan buu kala saari karaa addoommadiisa o dhan wax ilaahay ku adag maaha tabaaraka wa tacaala kamaa bada'ahu siduu ilaahay u bilaabay lahum ayaga min shaqaawatin wa sacaadatin uga bilaabay kamaa bada'ahu khalqiga siduu alla u bilaabay lahum ayaga min shaqaawatin wa sacaada wuxuu ka wadaa maalintii la bilaabayay Eh, waa kan soo marnay maalintii la bilaabayay waxaa la bilaabay ayagoo kooda shaqiga ahlu naarkuna cad yahay kooda ahlu jannahana uu cad yahay markii la abuurayayba naartana qaar baa loo abuuray jannadana qaar baa loo abuuray soo markaaba ma kala caddayn ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigiisa iyo qoraalkiisa way ku kala caddaayeen markay dhintaanna tii markii la abuurayay u qornayd unbay u noqonayaan saasuu ka wadaa kamaa bada'ahu siduu alla u abuuray lahum iyaga min shaqaawatin ahlu naarnimo wa sacaadatin iyo ahlu jannanimo iyo liibaan yowma-idin maalinka ayay yacuuduuna u noqonayaan yacnii wixii uu u abuuray iyo siduu ugu talagalay bay u noqonayaan u qadaray markaasay qaybsamayaanoo fariiqun qaybi filjannati jannada dhexeeday ahaadeen wa fariiqun fariiqna fi saciiri naarta saciiray gelayaan waan meesha ugu dambaysa ee lagu kala dambayn doono marka saciiro la galo qaarna ay jannada galaanna ee waa waa qolayba walba hoygoodii ugu dambeeyey bay galeen hoygii ugu dambeeyey ayay galeenoo allaahumma naarta waxaa geli doona oo dadka gelaya ka mida ah, dadka muwaxidiinta ah qaar ka mida ah. yacni cusaatu lmuwaxidiin dadka ahlu tawxiidka ah dembiilayaashooda dembiyada waaweyn ku dhinta ilaahay mashiicadiisii hoos yaallan ilaahay tabaaraka wa tacala hadduu doonana intuu iska cafiyu jannada geynaya hadduu doonana ilaahay tabaaraka wa tacaala naartuu geynayaa markii la cadaabo oy soo gubtaan ayaan laga soo saarayaa tawxiidkii qalbigooda ku jiray iyo iimaankii yaraay qalbigooda ku jiray ayaa naarta lagaga soo saarayaa mar dambe sidaasay jannada ku tegayaan marka waa jan naarta uu leeyahay ibnulqayim cinda taxqiiq caleyh raxmatullah waa naarta uu leeyahay way dhammaanaysaa naarta dhammaanaysa uu sheegayo waa naarta ay geli doonaan dadka muwaxidiinta ah cusaatu lmuwaxidiin amaa naarta gaaladu gelayaan iyadu dhammaad male cinda ahlisunna ah, meel ay ku dhammaanayso ma jirto iyaguna ka dhammaan maan iyaduna iyaduna ka dhammaan mayso saas maan ayb wa ahluljannati jannada dadkeedu yowma-idin maalinka filjannati jannada dhexdeeda xaal ay yihiin ayay yatamatacuuna raaxaysanayaan wa bisunuufi ladaati Ah, macaanyaalka noocyadooda ayay yataladaduuna ku macmacaansanayaan wa biafdali alkaraamaati sharfid iyo karaamaynta ugu fadli badanna ayay yuxbaruuna ku farxayaan ah, ayaa yuxbaruuna yani lagaga farxinayaa oo loogu loogu nimcaynaya wey manaa ayb bimacnaa ahlu jannuhu jannaday galayaan ilaahay wuxuu ku diyaariyeyna ugu talagalay na wax eh, la sawiri kara maaha qur-aanku uun suurada uu soo dhoweeyey suurada waxoogaa waxaynu garanayno umbaa laynoogu ekaysiiyey laakiin xaqiiqada jannada waxa yaallaayey wax ama eh, aan koobi karna maaha ama xaqiiqadiisi siduu yahay aan hadda u sawiran karno ma aha macnaha waa nabigu sheegay sal lay slam fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khaطra calaa qalbi bashar jannada dhexeeda waxa yaalla waxayna ili arag dhagina maqal qalbina aan weligii ku soo dhicin haddaad maantana qalbigaaga ka shaqayso so maskaxdaada aad is tidhaahdo bal jannada waxa yaalla aada u sawiro ma keeni karti ma keeni karti laanno inta laynooga sheegayna waxaa laynoogu ekaysiiyey barwaaqada adduunka taallay oo ay isku magacyo yihiin unbaa waxoogaa laynoogu ekaysiiyey laakiin xaqiiqada way ka duwan tahay beero iyo ay webiyaal hoos socdaan iyo eh, dumar iyo faakiha iyo qudaar iyo cuntooyin iyo hilib iyo shimbir iyo hawlaha meeshaa laga warramay hadde waxa weeyaan magacyada la sheegayo kuweenan hadda inuu naqaano bay isku magac yihiin lakiin isku xaqiiqa maaha saas way halkaasay marka ku raaxaysanaya ayib saas daraaddeed markay jannada galaan waa ka xadiiskii nabigu ahaa sal alay wasalam eh, jannada markay galaan ayuu rabbi u dhawaaqaya tabaaraka wa ah, war ehlu janna uma idiin siyaadiyaa baa laleeyahay war ma laydiin kordhiyaa waxaad haysataan markaas maxaa naloo kordhinoo noo laabanba haddaabaad naarna naga badbaadisay waxna aadna dhex gelisay barwaaqada ah maxaa noo laabanoo aad ilaahay uu noo siyaadin lahayd ba ilaahay markaasuu rabbi uleeyahy tabaaraka watacaala eh, ridahaygan korkiina ku dejiyey oo idiin cadhoon maayo hadda kadib ridahayga ayaan korkiina ku dejiy ayb waxaa kaloo isla meeshaa lagu siinayaa oo jannada eh, ka qiimo badan ilaahay daawashadiisa oo iyaduna inoo soo socoto oo kaga hadli doono halkan macnaha ayb jannada dhexdeeda marka qur-aanku aad buu uga warramay ina asxaaba aljannati ina asxaaba aljannati alyawma fii shuqulin faakihuun ah, shuqul bayba ku sugan yihiin baa layidhi weliba way eh, way faakihaysanayaan ayb culimada mufasiriinta qaar ka mid ah waxay leeyihiin fii shuqulin faakihuun waxaa laga wadaa bay leeyihiin gabdhihii bikaarooyinka ahaa bikra jabintoodii bay ku mashquulsan yihin kan shaba ma hayaan marka marka adugu waa noocun ka mida ilaahay wuxuu diyaariyey wax badan baa meeshaa yaal hum waaswaajuhum fii dilaalin cala alaraa'iki muttaki'uun lahum fiiha faakihatun walahum maa yaddacuun salaamun qowla min rabi raxiim ilahay baa soo salaamay salaamad xagga rabbi ka timi tabaaraka wa tacala wa ahlu ljannati ahlu jannuhu yowmaidin maalinkaas fi ljannati jannada xaalay dhexdeeda yihiin yatamatacuuna way raaxaysanayaan wa bisunuufi ladaati macaanyaalka noocyadoodana yataladaduuna way ku macmacaansanayaan wa biafdali alkaraamaati karaamooyinka midda ugu fadli badanna ayaa yuxbaruuna loogu raaxaynayaa ama lagaga farxinaya manaa xubuurku bimacnaa farax wa ayb marka jannadaasi saa u qiimaha badane laynoo sheegay waa la iibsadaa oo lacag baa lagu gataa waa silca qaali ah lacagteeduna waa ilaahay aacadiisa iimaanka iyo aacada rabbi tabaaraka wa taas way macnaha ayb sida qur-aanka kariimka aayaadkaasi meeshaa uu idinku qoray sheekhu ay tilmaamayaan macnaha fahum iyagu dadkii ahlu jannaha aha xiina idin markaa waa markay jannada ku jiraane ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa ayay yanduruuna fiirinayaan ah, laa yumaaruuna malama shaki gelinaya ama ma shakinayaan fi nnadari fiirada ilayhi alle xaggiisa ay fiirinayaan ayib walaa yashukuuna mana shakinayaan fa wujuuhuhum wejiyadoodu bikaraamatihi alla karaamadiisa sababteeda naadiratun mid dalaalaysa wey wa acyunuhum indhahooduna bifadlihi alla fadligiisa sababteed ilayhi xagga alle naadiratun mid fiirinaysa wey fii naciimin shay yani e, e, lagu nimcaysto dhexdooda xaalay ku sugan yihiin daa'imin oo joogto ah muqiimin oo aan go'aynin oo weligii jiray laa yamasuhum walaa yamasuhum ma taabanayo fiihaa jannada dhexeeda nasabun wax dhibaata ah walaa hum mana aynan ahaanin minhaa jannada xaggeeda bimukhrajiina kuwa laga saarayo lagana sbixin maayo dhibna ku arki maayaan aayadda kale alla wuxuu yidhi ukuluha ukuluhaa yacni jannada waxa laga cuno iyo midhaheedu daa'imun waa joogto wa dilluhaa hooskeeduna waa joogto tilka midaasi cuqba aladiina kuwii cidhibtoodii wey itaqow alla ka baqay wa cuqba alkaafiriina gaalada cidhibtooda dambana annaaru naarta waay ayb wa ahluuljaxdi buu sheekhu yidhi diiddada ehelkooda dadka diiddada ehelka u yani ilaahay aragtidiisa wa ahluljaxdi diidada ehelkoodu can rabbihim rabbigood xaggiisa yowmaidin maalinkaa maxjuubuuna kuwa laga xijaabayo waaye ahluljaxdi maadaa wuxuu ka wadaa ilaahay aragtidiisa aakhare la arkayo kuwa diidan oo leh ilaahay aakhare lagu arki maayo sidaa kuwa qabaayay can rabbihim rabbigood xaggiisa yowmaidin maalinkaa la maxjuubuuna kuwa la xijaabayo wey kuwa ilaahay laga qarinayo wey wa fi naari naarta dhexdeedana yusjaruuna kuwa lagu hurinayo wey ah. labi'sa maa qadamat lahum anfusuhum waxaa baas lahaaday waxay hormarisay lahum iyaga anfusuhum nafafyaalkooda u hormarisay oo ah an sakhita allaahu inuu alla cadhooday calayhim korkooda wa filcadaabi cadaabka dhexdiisana hum iyagu khaaliduuna kuwa ku waaraya way ayb wuxuu masaladaa kaga hadlay meeshaa kaga hadlay mabda aada muhim u ah oo ka mida mabaadi'da ahlu sunnuhu ay qabaan firaqda qaar ka midana ay ku garmareen waa masalada la yidhaahdo ru'yat llahi tabaaraka wa tacaala fi laakhira ilaahay araggiisa ay addoommadu arkayaan aakharo masaa-isha khilaafku ka dhacay bay ka mid tahay bayna ahli sunna wa bayna alfiraqi daalla ayib ahlu sunnuhu waxay qabaan inay dadka mu'miniinta ihi ilaahay arkayaan maalinta qiyaamada oo ay fiirinayaan oy daawanayaan markay alla fiirsanayaanna ma shakinayaan shaki ma gelayo kama ay shakinayaan wajiyadoodu waa dhalaalaysaa jannada dhexeeday ku nimcaysan yihiin sidaasuu ku tilmaamay masaladaasi adilo fara badan bay leedahay qur-aanka kariimka waxaa ka mid ah aayadda rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira maalinta aakhare iyo qiyaamada wejiyada qaarkood way dhalaalayaan yacni waxaa la yidhahdaa nadarada ruuxu markuu aad u u barwaaqaysan yahay oo cuno oo ladan yahay soo ma dhalaalo wejigiisu wejigiisu ah, waa dhalaalahayaayo yani wax weeyaan isaga dhanba waxaad moodaa inuu subkaday marka nadarada saas wey wejigoodu waa dhalaalayaa waa iftiimayaa rabbigoodna way fiirinayaan wejiyadaa alla fiirinaysa tabaaraka wa tacaala ayib ilaa rabbiha naadira kelimada nadara la yidhahda sideedaba kelimatu nadara saddex macnay faa'idaysaa saddexda macnona waxay ku xidhan tahay sida qaabkay u taallo haddii ilaa laga dambaysiiyo nadara ilaa waa fiirada isha waay soo ma nadara ilaa fulaan hebel buu fiiriyey fiirada ishaa loo isticmaala hadday ilaa ka dambayso hadii fi laga dambaysiyo nadara fiihi haddii la yidhaahdana waxaa loo isticmaalaa bimacnaa tadabburka iyo ictibaarta loo isticmaala fii hadii laga dambaysiyo haddii aan xarfu jar laga dambaysiino sideeda ay u gudubto marka waxaa laga wadaa eh, muxuu ahaayey eh, eh, sugitaan baa laga wadaa bimacna alintidaar baa laga wadaa ah, oo waxaa maalan munaafiqiintu markay mu'miniinta ku leeyihiin unduruuna unduruuna naqtabis min nuurikum bimacnaa waxaa laga wadaa unduruuna bimacnaa intadiruuna warna suga aanin soo gaanna waxoogaa iftiinka anin ka dhuxul qaadanay marka nadara ilaa haddii lagu gudbiyey haddana weliba wujuuhda loo tiiriyey waxaa iska cad meesha inay tahay aragtida isha ah, soo ma ila waxa l wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira yaa fiirinaya wejiyadiibaa fiirinaya weji baa wax fiirinaya bimacnaa isha ku taallaa fiirinaysa wa meel kaloo lala aadi kara ma jirto marka waa fiiro xaqiiqiya wey ayb eh, marka nusuus fara badan oo qur-aanka baa tilmaamaysa waxaa ka mid ah aayadda qur-aankii rabbi leeyahay liladiina axsanuu lxusna wa ziyaada ah, yacni waxay leeyihiin dadkii wanaagga sameeyey ta ugu wanaagsan bay leeyihiin iyo weliba siyaaday leeyihiin ta ugu wanaagsan waa abaalka jannada siyaadadu maxay tahay nebigaa ku fasiray sal alay wasalam annadaru ilaa wajhi illahi alkariim ah, ilaahay wejigiisoo la daawado jannaday siyaado ka tahay marka ahlu jannaha siyaado la siinaya ayb masaladaasi axaadiista nebiguna sal lay waslam way ku soo aroortay fi saxiixayn wa fii hayriha nabiga wuxu uhi sal lay waslam saxaabadaa waxay ku yidhahdeen ya rasuulallah hal naraa rabbanaa yowma alqiyaama yaani maalinta qiyaamada rabbigana ma arkaynaa bay dheheen markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam miyaad ka shakinaysaan miyaad isku cidhiidhiyaysaan dayaxa oo afariyo tobnaad jooga araggiisa shaki miyaa idinka gelay inaad se aragtaan miyaad isku cidhiidhiyaysaan maya sidaasoo kale aad rabbigiin u arkaysaan buu nabig sal lay ah, sidaasoo kale baad rabbigiin u arkaysaan bimacnaa aragtida sida ugu muuqdo si cad saasoo kale aad si cad rabbigiin u arkaysaan way tabaaraka watacala marka ahlu sunnuhuna masalada ijmac bay ku yihiin saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'immadii iyo sidaas wey masaladaasi sidaas weeye eh, muxuu ahaayey eh, waxa uun khilaafsan masalada iyada firaqda daallada jahmiyada iyo muctasilada iyo oo yidhi ilaahay lama arki karo ilaahay lama arki karo nusuustanna meesheedii meelaan ahayn bay afka u saareenoo way leexiyeen taxriif bay ku sameeyeen inay ka cararaan ilaahay lama arki kara dhahaan oo aragtida alleh aakhare ay ka cararaanna waxaa keenay waxay is yidhaahdeen haddii la yidhahda ilaahay baa la arki karaa waxaa ka dhalanaya tashbiih baa ka dhalanaya marka ilaahay nasaha oo ka fogeeya jiho iyo jismi la arkay iyo waxbuu noqon sidaas ayaa ka soo baxaysa meesha ka fogeeyaoo ka saara waxaasaa u geeyey taas man waataan soo sheegnayo sideedaba ilaahay waxyaalaha uu sugay iyo sifaadkiisa in la sugo diidada waxaa keena marka horeba waxaa u badan yani waxa weeye waxaa ku dhalanaya shubhatu tashabu ama tashbiih markaasay isleeyihiin anfiya oo meesha ka saara maana ayib marka ilaahay tabaaraka watacala muminiintu way arkayaan adduunka ma arki karaan adduunka ilahay lama arki karo sababtu waxa weeye ibni aadamku hadda wuxuu u abuuran yahay abuur daciif ah oo uusan xamili karin ilaahay aragtidiisa waxaa daliilkuuga ah nabiyullaahi eh, muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waa ka rabbigii ka codsaday inuu istuso yani arinii andur ilayka a iskay tus aan ku arkay ku fiirsade allah wuxuu ku yidhi lan taraani ma arki kartid si loogu xaqiiqada loogu sii cadeeyo yuu rabbi tabaaraka wa tacala marka tusaale u sameeyey walaakin indur ila aljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii buurtaa fiiri baa leey hadday buurtaasi meesheeda ku sugnaato waadi arki falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkaa ilaahay buurtiiba wuxuu isu muujiyey wax aad u yar ayuu rabbi isu muujiyey tabaaraka wa tacala sida axaadiista ku sugan markaasay buurtii hal mar iyadii dham wayba riiqantayba dhulkay gash waa baaba'day markaasuu nebiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam asagana suuxay laanna hawlka meesha waxa ka dhaca iyo buurtu siday noqotay iyo xaalku siduu noqday buu la suuxay xamili kari waayo markaasuu ilaah waa ka noqday yidhi muxuu ahay marka ibni aadamku ma xamili karo ilaahay aragtidiisa ma xamili karo oo wax yar oo nuurkiisa ka mid a ah, yacni sida xadiiska nabiga ku kusugan sal lay waslam hadday addoommadiisa soo gaadhaan wayba gubanayaanba iyaga dhan waa shiilmayaan ma xamili karaan laakiin markay aakhara tagaan ilaahay wuxuu u abuurayaa qaab ay ku xamili karaan ilaahay daawashadiisa bal ayba raaxo u tahayba ayaa ilaahay u abuuri doonaa tabaaraka wa tacaala marka adduunka lama arki karo oo xadiiskii nebigu waa kii ahaa lan tarow rabbakum xataa tamuutu ah, ilaa aad dhimataan rabbigiin ma arki kartaan ayb laakiin markaad dhimataan kadib waa arkaysaan way manaa oo waa nicmo markaas bal nicmo aakhare lagu helo midda ugu weyn ah, alla tabaaraka wa tacaala markuu addoommadiisa isu muujiyo muxuu ahay ahlu jannada ah sida xadiiska nebiga ku sugan sal alay wasalam markay arkaanoy daawadaanoy alla tabaaraka wa tacaala indhahoodu qabto nicmo ka weyn weligoodba lama siininba waxa jannada yaallo oo dhan ilaahay daawadaan baa ka khayr badan oo ka raaxa badan saas man marka waa wax aakhara lagu sugahay waxa ugu qiimo badan wa ilahay hana siiyo tabarak wa tacala ayb marka nusuustaasay u daliishanayaan a'immadu sunnadu ilaahay aragtidiisa waana ijmac cinda ahli sunnah firaqdaa daalladae luntay ayaa masaladaa ku khilaaftay ayb wuxuu ina yidhi wa ahluljahdi can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun masaladaa wuxuu tilmaamayaa dadka ilaahay la arki maayo aakhare qabaayo abaalkooda waa in ilaahay uu iska xijaabo maalinta qiyaamada oo dadka daawanaya ayna ku darmanin maxaa yeele nicmo aakhare lagu helayo tii ugu weynaaba hadday inkireen oo ilaahay daawashadiisaba ay inkireen iyo fiirinta la fiirinayo dee waxay istaahilaan in laga qadiyo soo ma istimbaadka iyo fahamka noocaasa ee muxuu ahaayey wuxuu tilmaamayaa e, sheekhiisa shaafici alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah e, ayaa aayaddan wuxuu u daliishaday aayadda suurat lmutafifiin ku jirta e, kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun rabbigood baa laga xijaabayaa maalinta qiyaamada waa laga asturayaa ma arkayaan alimaamu shaafici baa wuxuu yidhi falamaa xajabahum fi sakti kaana fi hada daliil cala anahum yarawnahu fi اridaa ah. maxaa ilaahay uu isaga xijaabay gaalada iyo dadka xunxun cuquuba looga dhigay soo ma ilaan aayadda siyaaqa markaad fiiriso ciqaabadii la ciqaabahayay ayaa waxaa ka mid noqday inuu ilahay iska xijaabay wuxuu leeyahay marka haddii kuwii xumaa lagu ciqaabay inuu ilaahay iska xijaabay maadaama uu cadhooday waxaa laga qaadanayaa aayadda haddii ilaahay uu raali yahayna dadku raalli ka yahay inuu ugu nimcaynayo inay daawadaan ah, leanna kuwan waxa looga dhigay cuquubo ayaa kuwa kale wuxuu u yahay raaxo u yahay oo muminiintu inay daawadaan waa raaxo kuwan in laga xijaabana waa cuquubo saasuu u daliishanaya ayib wuxuu leeyahay ninka eh, yani waxa weeye aharka warinaya abu nucaymin alqaswiini abu ibrahim baa waxaan weydiiyey buui musani oo aharkaasi isagi iyo sheekhiisa hal nin udhexeeyo waxaan idhi buui masaasaad qabtaa adiga laftaada ah, ma in ilaahay la arkayo dadka diidanna aynaan arkaynin oo laga xijaabi doono muminiintuna daawanayaan masaasaad qabtaa ah, wuxuu yidhi nacam wa bihi adiin ah, waan qabaa buu yidhi sidaasaanan diin kaga dhiganaya saasaan ilahay ku caabudaya macna adigu masaladaasi waa masalo markaa cinda ahlisunna laysla ogolya hadal ku jira ayib fahum iyagu xiina idin markaa dadka inkirsanna waan sheegnay nimanka la yidhahda ashaacirada oo mar walba u baahan inaan tilmaanno waxay ka qabaan mas'aladan min xayu ljumla way sugaan ashaaciradu ilaahay ru'yadiisa way sugaan laakiin waxay sugaan ru'yo marka iyadana lasii xaqiijiyo wax la-aan imaanaysa oo waxay leeyihiin yuraa laakin fii hayri jiha ilaahay waa la arki sax waan qabnaa laakiin dhinac inta la fiiriyo lagu arkahayo ma jirto maxay intaa ka cararaya ya ilaahay baa kor jiray ka cararaya ilaahay baa kor jira ilaahay baa kor jira waxaa uga soo baxday ilaahay oo jiha loo sugo sidaas daraaddeed waxay leeyihin waa la arki laakiin jiha la'aan war wax la arkaayoon jiha kaa jirin aduu xageed ku aragta wax dhici karaa wixii jihaan buu kaa jiraa marka ishaadu qabanaysa soo maa suurtagal maaha marka waxaan ay leeyihiin laakiin min hayri jiha waa waxaan jirin baatil waay allah muminiintu way daawanayaan jihada rabbi jirana haddii kelimatu jiha laga wado culuwigiisa iyo sarrayntiisa allah waa sarreeya inkastoo kelimadaa isticmaalkeedaba laa nafyan walaa ihbaatan ayna sax ahayn ilaha in loo isticmaalo kalimatuljiha in laga anfiyana oo ilaahay jiha ma jira la yidhaahdana waxaa ka dhalanaysa kor ma jiro waa baatil bay noqon in la yidhaahdo ilaahay jihuu jiraana macaani baa ka dhalan inta badan falaasifada iyo mutakallimiintu ay isticmaalaanoo faasid ah kelimada isticmaalkeeda in ilaahay loo isticmaalana qur-aanna kuma soo aroorin sunno nebina kuma soo aroorin salafkiina kama imaanin kelimaadka noocaana in la isticmaalo ilaahay loo isticmaalo sideeda waa khalad in laga anfiyo iyo in loo sugatoona in faraha laga qaado si looga hamuso looga hamusa waa kelimatuljiha iyo kelimatljismi iyo waxaan ay isku mashquuliyaan waxaasi in laga aamuso sidaaba ilaahay faraha laga qaadoon loo loona tiirinin lagana anfiyo faraha laga qaado saasay ku fiicanta leanna yani waxaan ka hadlayno waa hayb waxaan ka hadlayno allah tabaaraka wa tacala wey allana waa hayb soo ma hayb mar haddaan ka hadlayno waa inaan taxadarno oo aan ku gaabsano intii soo aroortay iyo kelimaadkii loo isticmaalay halkaasay nabadgedi ku jirtaa leanna intaa hadaad isticmaasho waad nabadgeli laakiin intaa hadaad dhaafto waxaa dhici karta inay lugtu kula fakato oo aad muxuu ahay simbir xataa dhici karto marka waxyaalaha haybiyaadkaa sidoodaba intii ina soo gaadhay baa lagu gaabsadaa allah aakhare iyo waxa soo socda qiyaas ma leh halkii nusuustu ku timid baa lagu daayaa fahum iyagu xiinaidin markaa waa jannada markay ku jiraan ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa yanduruuna fiirinayaan laa yumaaruuna ma shakinayaan fi nadari fiirada ilayhi xaggiisa ay fiirinayaan walaa yashukuuna mana shakinayaan waa isku macno dhowyiin yumaaruuna yashkuuna fa wujuuhuhum wejiyaalkoodu bikaraamatihi alla karaamadiisa sababteed ayay naadiratun mid dhalaalaysa tahay wa acyunuhum indhahooduna bifadlihi alla fadligiisa sababtii ayay ilayhi xaggiisa naadiratun mid mid fiirinaysa waa ilayhi naadira xagga allay fiirinaysa maxay ku fiirinaysaa ma camalkeeda maya bifadlihi saasay macnaa waa ilaahay deeq uu bixiy wey tabaaraka wa tacaala iyo dheeraad addoommadiisa uu siiyey fii naciimin nicmo dhexdeed xaalay ku sugan yihiin daa'imin oo joogtaa ah, muqiimin oo aan weligeed ku ayn nicmada ay ku jiraan iyo raaxadaasi weligeed ma dhammaanayso khaalidiina fiiha abadan way soo ma ayib xadiiskii nabiga waa ki aha salawaatu rabbi waslamu caleyh idaa dakhala ahlu ljannati aljannata wa ahlu naari nnaar ahlu naarku markay naarta galaan ahlu jannanoo jannada galaan baa waxaa loo yeedhayaa ama la keenayaa geeridii geeridii baa la keenaya geeridiiyo wan loo soo ekeysay markaasaa waxaa la leeyahay eh, yaa ahla aljanna waree jannow ah, fayashra'ibuun way soo fiirinaya markaasay soo hanqaltaagan soo hanqalloosanaya war ahlu naarow soo fiiriya waa soo fiirinaya saa markii loo wada daawanahayo jannada dhexeedaa lagu gowracaya waa geeridii markaasaa waxaa la leeyahay yaa ahla aljannati khuluudun walaa mowt wa yaa ahla annaari khuluudun walaa mowt soo ma geeridii in la gowracay ahlu jannowna waa meeshaad ku jirtaan baad ku waaraysaan ahlu naarowna meeshaad hadda ku jirtaan baa hoygiinood ku waaraysaan khalaas waa dhammaatay marka ah, marka waxa la gowracayo ma aha eh, malagii ma aha ah, waxa la gowracayo waa geeridii geeridiioo wan loo ekaysiiyey ayaa la gowracayaa ee ma aha malaggii geeri nafta qaadi jiray maaha ayb walaa yamasuhum ma taabanayo fiihaa dhexdeeda nasabun wax dhib ah wax rafaad iyo dhiba ma arkayaan cudur iyo xanuun iyo wax dhiba walaa hum mana aynan ahaanin minhaa jannada dhexeeda bimukhrajiina kuwa laga saarayo maynan ahaan inta laga saaro bal soo baxa la dhi maayo meel kaleaan aadaynaa meeshaasa ah hoygoodii oo weligood ku jirayaan ukuluhaa cunitaankeedu waxyaalaha laga cunayo way midhaha ka go-aya daa'iman waa joogto bimaanaa ukulka yah wamaa hum bimukhrajiin walaa hum miyuu idiin qore e eh. walaa hum miyaan aqriyay wamaa hum minha bimukhrajiin jasaaka alla khayr ukuluhaa daa'imun ukulka waxaa la yidhahdaa jannada waxa laga cunayee ka go-aya oo lamid maaha adduunyadao kale adduunyada yaani dalagu mar buu soo go-aa haddana waa dhammaadaa soo maa haddana xilli buu bixiya haddana waa dhammaadaa marka ukulka jannadu wax go-aya maaha waa daa'im wa dilluhaa hooskeeduna waa daa'imo qoraxba ma leh yacni waa hoos joogto ah oo aan kulayl lahayn iftiin waay ma laha wax la yidhaahdo eh, hoos dhammaanahayo intuu soo soo duubmo geedka salkiisa ku dhammaanaya haddana galabtii baxhayo ma jiro ah, wa dilluhaa hooskeeduna waa joogto tilka taasi cuqba aladiina kuwii cidhibtoodii weeye ittaqow cabsaday wa cuqba alkaafiriina gaalada culibtooda dambana annaaru waay wa ahluljaxdi diidada dadkeeda dadka yani ilaahay aragtidiisa aakhara diidani can rabbihim rabbigooda xaggiisa yowmaidin maalinkaa lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabayo wey kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun buu tilmaamaya wa fi naari naarta dhexdeedana yusjaruuna kuwa lagu hurinayo wey ayib labisa maa qadamat waxaa baas lahaaday waxay hormarisay lahum iyaga anfusuhum nafyaalkooda ay hormarisay waxay gacmahoodu usoo shaqeeyeen alla waxaasi xumaa oo muxuu yahay an sakhita allahu inuu alla u cadhooday calayhim korkooda ilan taasay sabab keentay macnaha yacni waxa baas kale soo shaqaysteen wax weeyaan inuu ilaahay u cadhooday ayb wa fi lcadaabi cadaabka dhexdiisana hum iyagu khaaliduuna kuwa ku waaraya waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay lahum waxaa u sugnaaday naaru jahannama jahannamo naarteeday leeyihin laa yuqdaa la xukumi maaya calayhim korkooda oo fa yamuutuu ay dhintaan walaa yukhafafu lana fududayn maayo canhum xaggooda min cadaabihaa cadaabkeedana laga fududayn maayo kadalika sidaasi yaanu najzi ku abaalmarinaa yaan ku abaalmarinaa kulla kafuurin mid kasta oo gaalnimo badan mid kastoo ilaahay nicamkiisa diiddo badan saasaa abaalkiisu ah ilaa man shaaa ciduu doono mooyaane alle oo min almuwaxidiina kuwa muwaxidiinta ah ikhraajahum soo saaridooda uu doono minhaa xaggeeda uu ka soo saaro allahu akbar meeshaasi marka wuxuu tilmaamayaa masaladan horey usoo tilmaanayo naarta sax dadkii galay ee ahlu ee munaafiqiinta ahaa ama gaalada ahaa ka bixi maayaan dhimanna maayaan laa yuqdaa calayhim fayamuutu haddii xataa inta la xukumo ay iska dhiman lahaayeen nasiib bayba u noqon lahay soo ma marka ma dhimanayaan cadaabkana laga dhimi maayo oo laga khafiifin maayo inuu la sii siyaadiyo mooyaane faduuquu falan naziidakum ilaa cadaaban waa la siyaadinayaa mooyaane dhimid mala sidaasina abaalka waxaa iskale kullu kafuur wuxuu marka leeyahay naarta yaa ku waaray oo aan la xukumin oonan dhimanaynin oon laga khafiifinaynin waa dadka gaalada iyo munaafiqiinta ama dadka mu'miniinta ee muwaxidiinta ee tawxiidka iyo iimaanka ku dhintay ee ee dembigooda sababtii naar u galay iimaankana lahaa kuwa iyaga ilaahay waa ka soo saaraya ilaa man shaaa min almuwaxidiina kuwa alla doonay mooye oo muwaxidiina ikhraajahum soo saaridooda uu doonay minhaa naarta laga soo saaro kuwa iyaga ku waari waa qoladaan marka dhau tilmaamayna waa xadiista nebiga sal lla alay waslam faraha badan baa tilmaamaysa inay qaar ka mida ku soo bixi doonaan ilaahay tabaaraka wa tacala qaar waxaa u shafeecaya muxuu ahay rususha malaa'igta rususha saalixiinta dadka wanaagsan awliyada waa shafaacada qaar nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu aleyh shafaacadiisa khalqi badan lagu soo saaraya oo naarta laga soo saaraya qaar ka ugu dambeeya ilaahay naxariistiisa tooskaabay kaga soo baxayaan naarta marka waay kawaxay kusoo soo baxayaan siday u kala dambi weynaayeen bay ugu kala dambaynayaan ninka ugu dambeeya waa waa ninka muxuu ahaay xadiiska khaaska xadiidka abu hurayra iyo abu saciid miyuu ahay uu ku soo aroorayo ruuxa ugu dambeeya naarta ka soo baxay ee janno geli doona marka naartaa laga soo saari doonaa iyaga oo qumuday oo mxuu ahaayey dhuxuloobay oo gubtay ah, ayaa laga soo saari doonaa markaasaa eh, inta la soo qaado baa waxaa lagu dhex tuurayaa webi la yidhaahdo yacni eh, webigii nolosha markaasay soo dhalanayaanoo eh, sida maalan xabadda badarka ah ee daadku intuu qaaday meel dhigay siday u soo baxdoo kale saasoo kale usoo baxayaan ah, yani dhuxushii iyo madowgii iyo wixii iyo gubashadii wixii baa laga dhaqaya markaas iyagoo curdanahoo dhalaalahayay soo baxayaan sidaasaa markaa kadib jannada lagu geynaya say ugu kala horeeyaanba masaladaasi in muwaxidiinta ay naarta ka soo baxayaan oo ruux muwaxidoo qalbigiisa wax yar oo iimaana ku jiro inuusan naarta ku waaraynin qaar naarta gelina inay ku jiraan muwaxidiinta waa madhab ahlusunna wa ah, muwaxidiinta muuminiinta ah qaar naarta gelaya inay jiraan inaysan ku waarayninoo akhiiran marka ugu dambeeyo midba xilli uu ka soo baxaba ay ka soo dhammaan doonaan naarta oo jannada ku dambayn doonaan waa madhabka ahlu sunnaha qur-aanka sunnada nabiga sal lla lay slam u faahfaahisay oo masaladaa kala dhigdhigtay ahlu sunnahana waxaa ku khilaafsan nimanka la yidhaahdo eh, khawaarijta oo qaba ninkii dembi weyn galay adduunka isagoo jooga maxay xukumeen ya waaba gaal bay xukumeen sooma adduunka aakharana naartuu ku waarayaabay dhaheen wax soo saarid la yhahda ma jirto zinaad ku dhimatay dilbaad ku dhimatay eh, ribaad ku dhimatay eh, muxuu ahay xatooyaad ku dhimatay naartaad ku waaraysaa weligaana kasoo soo bixisa adiga fircoon isku meel baati halkaasay khawaarij martay adduunkana gaal baan kugula dhaqmaynaa waa ku dilaynaa dhiiggaaga waa noo bannaan yahay xoolahaagana waa qaadanaynaa naagahana waa kaa qaadanaynaa waa ku bililqaysanaynaa oo kalaata muctasilada ayaguna khilaafsanoo waxay la qabaan khawaarijta muwaxidiinta cusaadoodu inay aakhare naarta ku waarayaan oo waxay qabaan labaduba cid naar gashay kamaba soo baxdaba ciid baa inta naar la geliya laga soo saariyo lasoo dhaqdhaqi oo haddana jannada la geyna maya bay dheh taa way la waafaqsan yihin laakiin maxay kaga gedisan yihiin adduunkay xukunka kaga gedisan yihin waa soo marno maxay dhaheen manzila bayna almanzilatayn ah, masaladii meel la saaro la waayey oo kasbal ashcari oo kale ahayd wey manzila bayna almanzilatayn laakiin inuu naarta ku waaraya aakharo way la qabaan qolyahaasaa marka ku khilaafsan ashaaciradu ayagu masaladan cusaatu lmuwaxidiina waxay la qabaan ahlu waxay qabaan inay naarta ka soo baxayaan oyna ku waaraynin naartana ay muwaxidiinta qaar ka mida geli doonaan ayay la qabaan ahlu sunnaha hada wabillahi towfiq wsala allahuma w sllam cala nabiyina mxamed